bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilh rb العaalamiin ثuma الصlaaة والسlaam عlى rasuuli الlah وعlى آlih وصxaabatihi أجmaعiin faxadaثnii jamc min الشhuyuuخi aakhiruhm shaykhuna الشhaykhu صالح بn cabdالlahi الcusaymiy غafar اllah lah wlahm جamiعا bإsnaadi kuli minhm ilى sfyan بn cuyayna can cmr bni dinar can abi qaabusa mowla cabdillahi bn cmr caas can cabdillahi bn cmr caasi radi allahu tacala canhuma qaal qaala rasuulu اllahi slى اllah عlyh wali wslm alraaximuuna yarxamuhm الرaxman irxamu man fi اlardi yarxamkum man fi الsma wmin طrائq الرحmة رحmة المcalimiina bاlmتacalimiina بإqrاhim usul الmتun khasة usul xadiiث الmصطفى rasul الmجتبى slى اllah عlyh وعlى آlih وصxaabatihi أجمعiin liyafuuز bsacاadaة الcajل fahada huwa اlmجlis الsaaبع min majalis إqrاءi وشharxi kitaabi تذkiraة الsاmع والmتkلم fi aadaabi alcaalim والmتacalم للإmam بn الجamاعة عlيه رحmaة الlah fi leylaة الأxad الsaaبع caشhر min شhهri رabiici alaakhir caami alfin arbacmiya waamaani waalaaiin lihijrati lmustafa sala allahu aleyh waali waslem ضمن سلسلة دروس حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بدءا بكتاب الأربعين وانتهاء بالسنن والصحيحين وهذا الكتاب هو كتاب فاصل بين كتابي رياض الصالحين وكتاب المغني لما في الصحيحين بإذن الله عز وجل مجلس أنا ومجلسكي تضباط مجالس المركة شرح كوبين كتاب كتذكرة السامع المتكلم imaam ibnu jamaca caley raxmat ullah waxaan ku soo jirnay aadaabta looga baahan yahay qofka caalimka ah inuu kula dhaqmo darsigiisa nawca toban i labaad oo u dambeeya noocyada looga baahan yahay qofka caalimkaa ah markuu darsigiisa la dhaqmaa waxyaabaha kula dhaqmi annawcu aani cashar nawcu toban i an laa yantasiba inuusan u banbixin uusan u istaagin litadriisi cilmiga dadka inuu bara qofka caalimka ah idaa lam yakun hadduusan ahayn ahlan mid u qalma lahu waxbaritaanka ummadda iyo cilmiga qof u qalma hadduusan ahayn inuusin weyaan oo walaa yadkura uusan sheegin addarsa darsiga uusan sheegin min cilmin aqoon xaggeedna uusan ka sheegin laa yacrifu usan aqoonin markuu cilmiga dhigaana cilmi uusan aqoon u lahayn inuusan ku dhex sheeg sheegin darsiga ayaa loo baahanya ya weyaan sawaaun waxaa siman ishtara shardi ha ka yeesha arrinka isaga ah alwaaqifu qofku waqafka laay aw lam yashtarithu ama yuusan shardi ka dhiganin weeyaan faina daka arrinka isaga ah lacibun waa kuaritaan lagu ciyaaryaaro fi diini diin alla lagu ciyaaryaaro weeyaan wasdiraaun xaqiritaan ayay sababaysaa bayna annaas dadka dhexdooda muxuu qofka la xaqiro imaamka raxmatullah qofka diinta dadka udhiga waa inuusan diin dhigitaankeed iyo cilmi dad baritaankiis uusan banbixin hadduusan isaga ahal u ahayn weeyaan maxaa yeelay arrinka isaga ah wuxuu keenaya in dadkii iyo diintii uu ceebeeyo diintii allah subxana wa tacala uu ku ciyaaro kadalika waxay keensanaysaa ayuu imaamka leh caleyhi raxmatullah arrinka isaga ah in dadka nin ay ku jeesjeesaan uu noqo ayay keensanaysaa weeyaan